bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin warafac biwaawin wabiyajruwansibi salima jamci caamirin wamudnibi washibhidayni wabihi cishruuna wabaabuhu ulxiqa walahluuna uluu wacaalamuuna ciliyuuna waaraduuna shada wasinuuna wabaabuhu wamila xiinin qad yarid dalbaabu wa huwa cinda qowmin yadariid wa nuuna majmuucin wamaa bihi iltaxaq faaftax waqala man bikasrihi nataaq wa nuunu maa hunniya walmulxaqi bih bicagsi daka stacmaluuhu fantabih wamaa bitaa waalifin qad jumica yuksaru fi ljari wa fi nasbi maca kada uraatu waladi sman qad jucil kaadricaatin fiihi daa aydan qubil wajura bilfadxati maa laa yansarif ma lam yudaf ou yaku bacda alradif warafac ku rafci biwaawin wow ku rafci wajrur biyaa in ya ku jar wansib ku nasbi saalima jamci caamirin caamir jamiciisa nabadgalay iyo wa mudnibin mudnib jamiciisii nabadgalay iyo wa shibhidayni labadaa waxa shabow wa cishruuna wa baabuhu cishruun iyo baabkii ulxiqa waxaa la haleeshiyey bihi madkuurka ayaa la haleeshiyey walahluuna iyo wa uluu iyo wa caalamuuna iyo wa cilliyuunana kadaa waa la mid wa araduuna shadda araduun shaad weeye wasinuunana shadda asna wasinuuna wa baabuhu wa mila xiinin waqad yaridu inuu soo arooraa surowdaa daakan albaabu ee baabka ah mila xiinin xiin xaal uu la mid yahay wa huwaasoo aroorkaasi yadtaridu wuu qiyaasoobay cinda qowmin qola agtooduu ku qiyaasoobay waxaan ku soo jirnay baabu niyaaba alicraabu usuulu licraabi nuwaab licraab iyo mawaadicdii ay gelayeen khaasatan waxaan ku jirnay mawaadicdii nuwaabu licraab ay gelaysay waxaan soo sheegnay abwaabta lagu icraabo niyaaba toddoba baab weeye shan asmaa iyo laba afcaal toddobadaa baab laba baab oo ka mida waa ka soo baxnay labadaasina waxay ahaayeen al asmaau sita wataniya mid walba iyo shuruudiisii iyo aqwaashii ku jirtay ayaan soo sheegnay baabkii saddexaad oo abwaabtii niyaabada lagu icraabayay toddobadii baab wa khaasatan shantii asmaada baabkii saddexaad ayuu halka ka bilaabaya baabkaa saddexaadna waxa weeyaan jamculmudakari saalim jamcu mudakaru saalim haddii la xadeeyo waxaa lagu xadaynayaa maa dalla calaa akhara min inayni biziyaadatin fii aakhirihi saalixin litajriidi wa milihi calayhi sida taniyadii oo kale kelaa wuxuu kaga bedelan yahay taniyada waxay ahayd maa dalla cala nayni aw inatayni jamca mudakarkana maa dalla calaa akhara min inayni laba wax ka badan waa inuu ku tusiyaa isla markaana ziyaada aakhirka looga daray waa inuu kugu tusiyaa in la kala qaadana waa inay suuroobi karto oo la isku cadfo weliba miligii lagu soo cadfo waayahay ismiga jamcu mudakaru saalim la jamcinayo shuruud buu leeyahay toddobadii shardiyae muanaha aan usoo shardinay ayaa loo shardinaya shardulmuhanaa an yakuuna mucraban wa mufradan munakaran maa rukiba muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu mumaailun lam yuqni canhu hayruhu toddobadii shari ayaa loo shardiyay toddobadaa shari marka loo shardiyo kadib ayaa si goonni ahaaneed laba shari loogu shardini ismiga jamcu mudakaru saalim laga jamcinayo toddobadaa shari marka laga helo yo haddana waxaa loo shardinay laba shari oo kale labadaa sharina waa ismiga la jamcinayo jamcu mudakar saalim calam waa inuu noqdaa ama sifo waa inuu noqdaa ismi aan calam ahayn sifana aan ahayn jamcu mudakaru saalim in la jamciyaa qiyaas maaha calamka insha allahu tacaala baabkiisa marka aan gaannaan arki doonnaa ee labuu u qaybsamaa calamushaqsi iyo calamuuljinsi calamka jamcu mudakaru saalim la jamcinaya waa calamushaqsi hataa calamuljinsi jamcu mudakaru saalim lama jamciyo ilaa lafdiga ajmacuuna fi tawkiid ajmacuunoo tawkiid ku sugan oo keliya ayaa calamljinsi la jamciyaa jamcuakrusaalim ajmacuun jamcu dakrusaalim in la jamciyaana waxay ku timi ismu tafdiil bay waagii hore ahayd sifay ahayd calamnimada xaadid weeye gadaal bay oga timi sidaa isagoo calamul jinsi ah jamcu dakrusaalim loo jamciya waxaa shardi ah ismiga jamcu mudakar saalim la jamcinayaa calamushasi waa inuu yahay ama sifa waa inuu yahay calamushaksi haddii uu noqdo afar shari calamka waa in laga helaa calam afar shari laga hela waa inuu noqdaa calamka mudakar waa inuu u sugan yahay mudakarka caaqil waa inuu yahay taa'u ta'niis waa inuusan wadanin laba xaraf waa inaan la icraabin afartaa shardi ayaa loo shardinay calamun limudakarin caaqilin khaalin min taa'i ta'niis wa min alicraabi bixarfayni calamka waa inuu u sugnaadaa mudakar calam mu'anas u sugan sida zaynab iyo wixii lamid ee ah jamci mudakarusaalim lama jamcin karayo mudakar waa inuu u sugan yahay mudakarkaa caaqil waa inuu yahay oo jinsi caqlile waa inuu yahay xayawaanaadka maala yacqilka sida fardaha iyo aclaamta ay leeyihiin jamci mudakaru lama jamcin karo mar hadduusan caqli lahayn shardi labaad weeye taau taaniis waa inuusan wadanin cinda albasriyiin xamzatu alxatu oo taau taaniis wataa jamcu mudakaru saalim lama jamcin karo cinda albasriyiin waa kuufiyiin waa ogolyihin shardiga afraadee ugu dambeeya ismi musamaa bihi ee xaraf mar lagu icraabay waa inuusan ahayn zayduuna nin u bixisay ama taniyadii waxaan ku soo barray burxaqaadkeedii waxaa ka mid ahaa musamaa bihi zaydaani haddaad ruux u bixiso sida muanaha loo icraabi taniyada mulxaqaadkeedii waxaa ka mid ahaa zaydaani taniyood ruux u bixisay hal ruux musamaa bihi baa la yidhahda haddaba zaydaani xaalatu rafcada alif ayaa lagu rafciya xaalatu nasbadaya xaalatu ljarkaya zaydaanioo hal nin magicii ahaa iyo laba zayd oo kale haddii ay isu yimaadaan jamcu mudakar saalim lama jamcin karo sababkana waxa weeyaan lafdigan zaydaani marba xaraf lagu icraabay xaraf kale lama icraabi karo oo mar labaad haddana wow aan ku rafcin oo ya aan ku nasbinna wax suuroobaya ma aha waa inuusan ahayn ismiga ismi xaraf mar lagu icraabay waa inuusan ahayn afartaa shardi ayaa calamka loo shardiya calamun limudakarin caaqilin khaalin min taa'i ta'niis wa min alicraabi bixarfayni sifo haddii uu noqdo ismiga jamcu mudakaru saalim la jamcinayo lix shardi ayaa sifada loo shardin lixdaa shardi saddex shardi calamkay la wadaagtaa saddex shardina goonni bay u leedahay saddexda shardi ay calamka la wadaagto sifada mudakar waa inay u sugnaataa caaqil waa inay tahay taau taaniis waa inayan wadanin saddexdaa shardi calamkay la wadaagtaa saddexna goonni bay u leedahay oo sifa mudakarkeeda afcal uu ku yimaado mu'anafkeedana faclaa'u uu ku yimaado waa inayan ahayn shardiisa ayaa afraad sifo mudakarkeeda shardi sharaad sifo mudakarkeeda faclaanu uu ku yimaado mu'anafkeedana faclaa uu ku yimaado waa inayan ahayn shardiga lixaad ee u dambeeyaana sifa mudakarka iyo mu'anafka ay ku siman yihiin waa inayan ahayn lixdaa shardi sifa laga helay ayaa jamcu mudakaru saalim la jamcin karaya lixdaa shardi aan ku celiyo saddex shardi calamkay la wadaagtaa sifada mudakar weynay u sugnaataa sifa mu'anaf u sugan sida xaa'id iyo wixii la mida jamcxaa'id iyo xaamil iyo jamcu mudakaru saalim weligood la jamcin maayo waayo sifa mu'anaf uu leeyahay weeyaane sifada mudakar inay leedahay shardiga shardi ah. labaad mudakarka caaqil waa inuu yahay saabiq oo sifatu farasina kii orodka badnaa farasna lagu tilmaamayo jamcu mudakaru saalim in la jamciyaa ma bannaano waayo caaqil bayan sifada ahayn sifadu waa inay caaqil tahay shardi labaad wey taawtaaniid sifada waa inayan wadanin sida callaamatun oo ta'daasi lita'niis bay asal ahaan jirtay laakiin maanta mubaalaqan loogu daray callaamatun jamcu mudakaru saalim in la jamciyaa laa yajuus wax bannaan ma aha waayo taa'u ta'niis bay sifada wadata saddexdaa sharti calamkay la wadaagtaa saddex shardina goonni bay u leedahay sifa mudakarkeeda afcal uu ku yimaado mu'anafkeedana facla uu ku yimaado waa inayan ahayn sida axmar xamraa'u abyad baydaa'u aswad sawdaa'u sifada noocaa u timaada jamcu mudakaru saalim weligeed lama jamciyo jamcu tagsiir iyo axaasaa lagu jamcin doonaa waan arki doonaa insha allahu tacaala waayahay shardiga shanaad sife mudakarkeeda faclaanu nun u dambeeye ku timi mu'anadkeedana faclaa oo nuuntii laga gooye waa inayan ahayn sida cadshaanu ninkii oomanaa cadshaa islaantii oomanayd adbaanu ninkii cadhaysnaa adbaa islaantii cadhaysnayd waa inuusan sifadaa ahayn shardiga lixaadee u dambeeyaa sifa mudakarka iyo mu'anadka ay ku siman yihiin waa inuusan ahayn oo waxaa jira musanifka oo matniga uu ku keeni doona baabu taaniif insha allahu tacaala shan sifo mudakarka iyo mu'anaska ay ku siman yihiin walaa talii faariqatan facuula aslan wala lmifcaala walmifciila kadaka mifcalu wamaa taliihi talfarqi mindii fashuduudun fiihi wa min faciilin ka qatiilin in tabic mawsuufahu haaliban itaa tamtanic shan sifo mudakarka iyo mu'anaska ay ku siman yihiin shantaa sifana waa inayan ahayn sida qatiil iyo jariix iyo sabuur iyo waxyaabaha lamidka ah lixdaa shardi sifo laga helay ayaa jamcu mudakar saalim la jamciyaa shardi ka mid ah haddii la waayana jamcu mudakaru saalim in la jamciyaa qiyaas maaha sifatun limudakarin caaqilin khaaliyatun min taa'i ta'niis laysat min baabi afcala faclaa walaa min baabi faclaani faclaa walaa mima yastawi fiihi almudakaru walmu'anatu lixdaa sharti ayaa loo shartiya lixdaa sharti sifa jamcisatay iyo afartii sharti ee calamka calam jamcistay ayaa wuxuu ku ishaaray saalima jamci caamirin wa mudnimin caamirna waa calam afartii shardi laga helay mudnina waa sifa lixdii shardi laga helay shuruudii inuu tiriyaana wuxuu kaga kaaftoomay miisaalinta uu miisaaliyey laba lafdiyoo shuruudii jamcistay caamir iyo mudnib waayahay caamir iyo mudnibna waxaa la mida wax alla wixii shuruudaha jamcistoo sifa ama calam ah wa dayni waxa uu ujeedo weeye shibhi dayni caamir iyo mudnib wixii shabaho muxuu ku shabahayaa waa calam afar shardi laga helay ama sifo lix shardi laga helay maca shuruudi muanahan usoo sheegnay maceeda waayahay waxaa jira jamcu mudakar usaalim mulxaqaat buu leeyahay la haleeshiyo yacnii asbaab waxaa jira siday jamcu mudakaru saalim u timi jamcu mudakaru saalim ahaana loo icraabayo xaalatu rafcada waw lagu rafcinaya xaalatu nasbada iya xaalatuljarkaya jamcu mudakaru saalim fiicanna aan ahaynee mulxaqun bijamci mudakari saalim asmaadaasi waa afar qayb ama afar baab afartaa baab waxay kala yihiin asmaau jumuucin laa mufrada laha min lafdiha jumuucu taksiirin jaat cala suurati lmudakar isaalim jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud iyo musamaa bihi asmaau jumuucin laa mufrada laha min lafdiha macnaheeda waxa weeye asmaa jamaca laakiin mufrad laga soo jamciyo la lafdi aan lahayn oo haddeer shuruudii aan soo sheegaynay waxay ahayd jamcu mudakar usaalim ismiga laga jamcinayaa waa inuu calab noqdaa ama sifa hee calamkan ama sifadan in la jamciyo la doonayo intaan la jamcinin waa mufradee garo mufrad laga jamciyo laazim waa inuu leeyahay xataa shuruudii muanaha jamcu mudakaru saalimna uu la wadaagayey waxaa ka mid ahaa shardulmuana an yakuuna mucraban wa mufradan mufrad laga soo jamciya waa inay leeyihiin asmaa waxaa jira siday jamcu mudakaru saalim u timi weligoodna mufrad laga soo jimciya aan lahayn asmaada waa saddex qayb lafdiga uluu ah uluu iyadoo mufrad oo hal ruux loo isticmaalayo weligeed lama arag caalamuuna ayaa la mid ah caalamuuna maasi wallaahi wey ilaah waxaa ka soo haraa caalamuun la yidhaahdaa maca daalika mufrad laga soo jamciyey maleh caalamunna mufrad uma aha waayo caalamuuna iyo caalam isku waxbaabay ku dhacayaan mufradka iyo jamcana waxaa la doonayaa jamca inuu macno ballaaran yahay caalamuna maa si walla caalamna maa si walla marka mar haddii isku macno ay ku dhacayaan mufrad isu ma aha waa yahay aalian asmaau lcuquud tirada isku buuxda cishriin laga bilaabo ilaa tisciin laga gaaro asmaadaana waa jumuuc mufrad laga soo jamciya aan lahayn mufrad la lafdi ee male oo cishruuna haddaan idhaahdo casharun baa laga soo jamciyey maxaa diidaya ee aqaluljamci cinda naxwiyiina aaaa naxwiyiin jamc waxaa ugu yara saddex saddex cashara haddii laisku daro cishruun ma aha saddex cashara haddii laisku daro cishruun ahaan lahayd bay mufrad iyo jamc isu ahaan lahaayeen saddex casharana alaauun waay mar hadduu alaauun yahay cishruun mufrad laga soo jamciyey male oo la lafdiya alaauun ka warana sug alaauunna waa la mid waayo saddex alaaoo la isku daraa la doonayay inay alaauun noqoto ilaa tisciin laga gaaro noocaasay u socone oo asmaau jumuucin laa mufrada laha min lafdihabay saddexdaa qayb noqonayaan lafdiga ulua iyo caalamuuna iyo asmaaulcuquudoo cishruun laga bilaabo ilaa tisciin laga gaaro baabka labaad waxa weeyaan jumuucu taksiirin jaat cala suurati mudakar saalim asmaa jamcu taksiir ah laakiin sida jamcu mudakar saalim loo isticmaalay asmaadaasi laba qayb bay ka timaadaa ismi ulaai ahaan jira saddex xaraf xarafkii ugu dambeeyee laamta ahaana la xadfay taana laga soo ciwad qaatay markii inay jamcu tagsiiriyaan ay doonayeenna wow iyo nuun ay u dambaysiiyeen xaalatu rafcada xaalatu nasbe iyo xaalatulujarna ya iyo nuun ay u dambaysiiyeen miaal sanatin oo kale weeye asluhu sanawin ama sanahin labadaa mid buu ahaa asalkii haa baa u dambaysa ama wow baa u dambeeyey mid kastabaa u dambeeye laamtiisii baa la xadfay ictibaadan ligayri cillatin tasriifiya cillo tasriifiya ala'aanteediya laamta loo xadfay ta'na waa laga soo ciwad qaatay sanatin hal la jamciyo haddii la yidhi sana jamcu tagsiir in lagu keenay ahaan lahayd weligood ma ayaan jamcu tagsiirinine qaabkii jamci mudakaru saalim bay u keeneen sinuuna ayay ku jamciyeen xaalatu rafcada xaalatu nasbada iyo xaalatuljarkana siniina ismi kastuu saddex xarafa laamtiisa la xadfay ta laga soo ciwad qaatay markii la jamcinayeyna alif iyo nuun wow iyo nuun ay u dambaysiiyeen ama ya iyo nuun ay u dambaysiiyeen yaa wuxuu soo gelayaa jumuucu taksiirin jaat calaa suurati lmudakir saali sinuuna iyo cizuuna iyo ciduuna iyo qiluuna waa fara badan yahay waa yahay labaadna waa lafdiga araduuna ah. ardun buu ahaa mufradkiisa oo ra'da ay reeban tahay markii la jamcinaya laba arrimood bay isugu dareen way jamcu tagsiiriyeen oo radii bay fadxiyeen aradu bay yidhaahdeen maca daalika wow iyo nuun bay u dambaysiiyeen xaalatu rafcada xaalatu nasbadana ya iyo nuun ayay u dambaysiiyeen araduuna laqad dajat ilarduuna id qaama min bani hudaylin khatiibun fowqa cawaadi min barin araduuna ayay ku keeneen waa jamcu tagsiir siday jamcu mudakaru saalim loo keenay labadaa lafdina waxaa loo yaqaanaa jumuucu tagsiirin jaat cala suurati mudakar saalim baabka saddexaadna waxa weeyaan jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud waa jamcu tasxiix keli a ah shuruudii unbaa laga waayey sida kale jamcu tasxiix dhibaato ma leh jamcu dakrusaalim oo caadi buu noqon lahaa ee waxaa laga waayey labadii shardi ay u dambeeyeen haddeer sheegaynee ahaa calam waa in laga jamciyaa ama sifo waa in laga jamciyaa waa ahluuna lafdigaas lafdiga ahluuna waabiluuna waa lamide eh. ahluuna mufrad buu leeyahay waa jamcu ahlin ahlintan ahluuna in lagu jamciyaa qiyaas waxay la noqon weyde hee ahlun calam ma aha sifana ma aha mar hadduusan calam ahayn sifana ahayn jamcigooda kanusaalim in la jamciyaa qiyaas ma aha marka waa jumuucu tasxiix waa jamcu tasxiix caadi ah lam tastawfi shuruu shuruudii unbuusan oofsanin qaybka afraad ee u dambeeyaana musamaa bihi wey zayduunaad ruux bixisay hal nin xaalatu rafcada wow ku rafci xaalatu nasbi iyo xaalatu ljarna ya ku nasbi ku jira oojaaa zayduna ra'aytu zaydiina dheh waaya musamaa bihi baa la yidhahdaa sida cilliyiin oo kale cilliyun oo mufrada isla markaana meelaha murtafica loo yaqiini ayaa jamcudakaru salim la jamciye ciliyuun hal mawdic baana magac looga dhigay musamaa weeye intaa halkuu sheegay musanifka ayaa wuxuu raaciyey baabkii abwaabtii afarta ahayd ee jamcu mudakar usaalim mulxaqa u ahayd baabkii jumuucu taksiirin jaa'at calaa suurati lilmudakar saalim sinuuna iyo baabkii waxaa bannaan buu yidhio cinda qowmin ay sameeyaan nuuntaiyo intay u laasimaanay nuunta korkeeda icraabaan sida hisliin oo kale ay u icraabaan hisliinun yabaa u dambaysaa nuunaa kasii dambaysaa nuuntaa la icraabaa qolaaba nuunta korkeeda icraabaa buu yidhi weliba qiyaas bay qaarkooda ku wadaan oo inay yidhaahdaan haadihi siniinun inay yidhaahdaan iyo ra'aytu siniinan qaabkaasay u icraabaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam riwaayad xadii ee bukhaari uu warinayo yaa waxay tahay allaahumma ijcalha siniinan ka siniini yuusufa allaahuma ijcalha calayhim siniinan ka siniini yuusuf rasuulka calayhi salaatu wasalaam reer quraysh ayuu habaarayey abaare in lagu rido ayuuna ku habaarayey markaasaa wuxuu yidhi allaahuma ajcalhaa calayhim siniinan fadxuu ku nasbiyey oo nuunta korkeeda weliba tanwiinsan ka siniini yuusufa kaafka oo xarfuljarana yada ee nuunta kasraha saaran ayaa calaamatuljarki ah oo sida xiinin ayay u ciraabeen qaarkaasi qiyaas bayna ka dhigeen wakaintaasuusheeg warfac wajrur wansib saddexda ficli waxay ku tanaasucayaan saalima jamci caamirin wa mudnib kan u dambaysiiya oo insiba labada horena ka xadaf biwaawin waxay ku tacalluqii irfaac biyaa'na waxay ku tacalluqii ujruur insib jaara majruurkii ku tacalluqii lahaa waa la iska xadfay tanaasuc ma aha calaa madhabi lmusanif waan arki doonnaa insha allahu tacaala warafac rafci biwaawin wow ku rafci wajrur biyaain ya ku jar wansib yada ku nasbi saalima jamci caamirin caamir jamciisii nabadgelay caamir waa ismi calam oo shuruudii kulmistay afartii sharti iyo wa mudnibin kii dembaabay weeyaanoo waa ismi faaciloo wasfi weeye lixdii shardina jamcistay iyo wa shibhidayni caamir iyo mudnib wixii shabaha shibhidayni labadan caamir iyo mudniba iyo wixii shabahana sidaa ku nasbiyo ku rafciyo ku jir wa bihi cishruuna cishruuna mubtada weeye wa baabuhuna wuu ku cadfan yahay ulxiqa ficil maadiyo majhuul loo bineeyey naa'ibulfaacilka damiir mustatira taqdiirtiisa huwa cishruun iyo baabkiisu u noqonayaayo madkuurnimuu ugu noqoni jumladana mubtadaha khabarkiisii weeye bihi jaara majruurkana ulxiqa ayuu ku tacalluqi damiirkana jamcu mudakaru saalim ayuu u noqonay macnihiina wuxuu noqonayaa wa cishruuna iyo wa cishruun iyo baabkii ulxiqa madkuurka waxaa la haleeshiiyey bihi jamcu mudakaru saalim ayaa la haleeshiiyey walahluuna iyo wauluu iyo wacaalamuuna iyo wacilliyuuna iyo waaraduuna alfaadani shadda shaad weeye oo shadada in looga khabro inta la isku wada daro wasinuunana khabarkeedii la xadfo waxaa kaloo bannaan walahluuna iyo wauluu wacaalamuuna wacilliyuuna intaasi mubtado weeya khabarka ka xadaf oo waxaad tidhahdaa kadaalik kuwaa hore in la mid tahay wa araduuna iyo wasinuuna iyo wa baabuhu araduun iyo sinuun iyo baabkiisa shadda shaad weeye ayagu kuwaa horeba shaad bay ahaayeene labadanii si gaar ahaaneed shaad wuxuu u leeyahay afar wej bay si gaar ahaaneed shaad uga yihiin awalan waa jamcu tagsiir aaniyan waa maa yacqil aalian mu'anas magacay leeyihiin weeye aalian ismuljinsi afartaa wej ayay ka shaadoobeen sida ayuu si gaar ahaaneed shaad ugu sheegaya wa araduuna lafdiga araduuna shadda wuu shaadoobay wasinuuna sinuun iyo wabaabhu baabkiina kadaa waa la mid wa mila xiinin waqad yaridu in uu soo arooraa suurowdaa daa kan albaabu ee baabka ah baabu siniin buu u jeedaa mila xiinin xiin xaal uu la mid yahay xiin ayuu la mid yahayna wuxuu u jeedaa ya-da inta loo laasima ayaa nuunta dusheeda la icraabi sida xiin oo kale oo siniinan siniinun siniinin ayaa lagu icraabi wa huwa soo aroorkaasina yadaridu wuu qiyaasoobay cinda qowmin qura agtooduba qiyaasku yahay wanuuna majmuucin wmaa bihi iltaxaq faaftax waqala man bikasrihi nataq wanuunu maa wlmulxaqi bih bicagsi daka istacmaluuhu fantabih wa nuuna majmuucin waftax fadxi nuuna majmuucin mid la jamciyey nuuntiisa fadxi iyo wamaa kii iltaxaqa haleelay bihi jamca nuunta haleelay wamaa kii iltaxaqa haleelay bihi jamaca haleelay wa qalla waxaa yar man axad nataqa ku hadlay bikasrihi nuunka kasrihii cid ku hadashay way yar tahay wa nuunu maa shay nuunkii unniya la taniyeeyey iyo walmulxaqi kii la haleeshiiyey bihi muana la haleeshiiyey nuunkii istacmaluu way isticmaaleen hu nuunkaasi bicagsi daaka nuunkaa ah hore dabagedigii ayay u isticmaaleene fantabih baraaru yacnii jamcu mudakar saalim iyo taniya labadaba xarful icraabka waxaa ka dambaynayaa nuun haddii aan la idaafaynin wey haddii la idaafeeyo waa laxadfi nuuntaasi xaggee ka timid nuuntaasi ciwad weeye laba shay bayna ciwad ka tahay jamcu mudakaru saalim iyo mid walba xarfulciraabkii nuun ayaa dabadhici nuuntaasi waxay ka timid waa ciwad oo laba shay bay ciwad ka tahay laba shay bay beddel ka tahay tanwiintii ismiga mufradka ku jirta beddel bay ka tahay waa kow xarake in la ciraabo ismiga asal weeye xarakadii uu waayey ee xuruuf lagu icraabay asalnimada uu ka tegayna ciwad bay ka tahay oo xoogaabay kabi sidaa darteeda tanwiin laba arrimoodaa loo xadfaa ismiga al haddii la geliyo lama tanwiiniyo haddii la idaafeeyana lama tanwiiniye waa la xadfaa nuuntan tanwiin keli inayan ciwad ka ahayn waxaa daliil waho tusinaya haddii la idaafeeyo waa la xadfi oo tanwiinkiiba ay dhankaa kala mid tahay laakiin al haddii la geliyo la xadfi maayo oo almuslimuuna haddii la yidhaahdo nuuntii way joogtaa lama xadfayo joogitaanka tanwiin wixii loo xadfi jiray qaar ka mid ee aan loo xadfaynin tanwiin keli inayan ciwad ka ahayn ayay calaamad u tahay ay ciwad ka tahay asalkii ka tagay ismigani xaraf in lagu craabaa asal ahayd xaraka in lagu craabaa asal ahayd ayaan ujeedaa xarakadii in lagu craabaa asalka ahaydee la waaye iyay ciwad ka tahay waayahay haddaba nuunta xarakada la saarayo horta lama reebi karo nuunta waayo xaraf reeban baaba ka horreeya iltiqaau saakinaynaa dhacaya taniya haddii ay tahayna xaalatu rafcada alif reebana ka horraysa xaalatu nasbada iyo xaalatuljarkana ya reeban ayaa ka horraysa jamcu dakaru saalim haddii uu yahayna xaalatu rafcada wow reebana ka horeeya xaalatu nasba iyo xaalatuljarkana yaa reeban ayaa ka horraysa nuuntaa lama reebi karo laazim waa in la xarakeeya waayahay taniyada nuunteeda kasraa la xarakeeyey jamca nuuntiisana fatxaa la xarakeeyey sababka kasra loo xarakeeye taniya nuunteeda nuunta sukuun bay asal u lahayd alif reeban ama ya reeban ayaa hordhacday iltiqaau saakinayn fakasho laga fakanaya darteedaa loo kasriyey jamaca nuuntiisana waxaa loo fadxiyey hee taniyaa ka horraysay oo nuuntiisii la kasriya lama kasrin karayo ilaa taniya si uusan ugu dhehgelmin in la fadxiya waxaa laazimiyey litakfiif in la fududeeyo waayo damaha waa culusay nuun la damiyo haddii la yidhahdo culays bay noqoni litakfiifi baa loo fadxiyey sidaa waa luqada mashhuurkii la yaqaano taniyada nuunteeda in la fadxiyo luqa qaliiloo bacdulcarab ay isticmaalaan wey waa luqa yar carabta qaar ayaana isticmaalan oo zaydayni meeshii ay dhihi lahaayeen zaydayna inay yidhaahdaan oo nuunta ay fadxiyaan qola carab leeyaa laga maqlay waayahay jamaca nuuntiisa in la kasriyo oo zaydiini la yidhaahdo weliba xaalatu nasmada iyo xaalatuljarka weeye in la kasriyaa samaac iyo waxa weeyaan maqal naadir weeye xataa luqatu qowmin ma aha zaydiini in la yidhaahdo ra'aytu zaydiini naadirnimaa lagu maqlay qiyaas ma aha luqatu qowminna maaha laakiin taniyada nuunteeda in la fadxiyaa luqatu qowmin weeye wa nuuna majmuucin mafcuul muqadame weeyaa waftax faftaxda oo fa'da zaa'id ay tahay litasyiini lafdi ayaa nasbini waftax fadxi nuuna majmuucin mid la jamciyey nuuntiisa fadxi wamaa shay nuuntiina fadxi iltaxaqa haleelay bihi jamaca haleelay afartii baab waqalla waxaa yar man axadka naa ku hadlay waqalla waxaa yar man axadka nataqa ku hadlay bikasrihi nuunka kasrihii cid ku hadashay way yar tahay wa nuunu maa shay nuunkii humniya la taniyeeyey iyo walmulxaqi kii la haleeshiiyey bihi muhana la haleeshiyey nuunkii istacmaluu naxwiyiin way isticmaaleen carab way isticmaaleen bicagsi daaka nuunkaa hore dabagedigii ayay u oo fadxaha ayaa haaliba kasrahana naadir weeye fantabih balaaluk wmaa bita wa qad jumica yugsaru fi ljari wa fi nasbi maca wamaa shaygii qad jumica la jamciyey bitain wa alifin ta iyo alif lagu jamciyey yugsaru waa la kasrini filjari jarka iyo wa finasbi nasbaha dhexdii ayaa lagu kasrini macan jamiican xaal uu yahay waxaan ku soo jirnay baabu niyaaba shan asmaa iyo laba afcaal toddobaay ahaayeen waxaan ka soo baxnay saddex niyaabada ka mida shantii asmaada ahayd saddex ka mida saddexdaasina waa alasmaau sitatu wtaniyatu wa jamcumudakar saalim kii afraad ayuu halka ka bilaabayaa asmaadana laba unbaaba dhimanoo kan afraad iyo kan shanaad labadaa asmaada ka dhiman niyaabada lagu icraabayo waxay kaga bedelan tahay asmaadii hore niyaabada lagu icraabayey asmaadii hore xaraf ayaa naa'ib noqonaya xaraku ka naa'ib noqonaya icraabkiisoo dhanna baabuniyaabuu ku jira asmaau sita xaalatu rafcada wow ayaa lagu rafcinaya xaalatu nasbada alif xaalatuuljarka iyo icraabkiisoo dhan xaraf ayaa naa'ib noqonaya xarakuna ka naa'ib noqonaya taniyada sidoo kale jamcu dakaru saalimna sidoo kale amaa labadan ismiye hadhay ee baabuniyaabada ku jira awalan icraabkooda oo dhan horta baabuniyaabo kuma jiraane bacdi icraabkooda ka miday baabuniyaabo gelayaan bacdina ama icraabka intiisa badanna asal ayaa lagu icraabi waa jamcu mu'anasi saalim iyo maa laa jamcu mu'anahu saalim xaalatu nasbada oo keliyuu baabu niyaaba ku jira oo xaalatu nasbada meeshii fatxa lagu nasbin lahaa ayaa kasra lagu nasbin amaa xaalatu rafcada iyo xaalatuljarka asal ayaa lagu icraabay maa la yansalifna sidoo kale xaalatuljarka oo keli ayuu niyaabo ku jiraayo kasra meeshii lagu jari lahaa ayay fatxa ka naa'ib noqoni amaa xaalatu nasbada iyo xaalatu rafcada asal ayaa lagu icraabay waxaa kaloo kaga beddelan yihiin xarakaa xaraka ka naa'ib noqoni labadan ismi oo baabuniyaama marka ay ku jiraan jamcu mu'anau saalim kasraa naa'ib noqoniyo fatxay naa'ibka noqoni waa laba xarag maa la yansarifna fatxaa naa'ib noqoniyo kasray naa'ibka noqoni labadaa arrimood ayay kaga bedelan yihiin waa yahay jamculmu'anai saalim ma uusan dhihin musanifka wuxuu yidhi maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn alif iyo ta la siyaadiyey wixii lagu jamciyo xaalatu nasbada iyo xaalatuljarka kasraa lagu nasbini laguna jari jamculmuanasi saalim wuxuu uga cararayaa jamacnimada dhibaato ma lehee mu'anas iyo saalimka labadaba bushi baa kusoo aroori waayo waxaa suurowdaa jamaca mu'anasba inuusan lahayne mudakar la jamciyo haddeer waa jamcu mudakarusaalim waa annagii shuruud u xirayna mudakarkii shuruudda laga waayo jamcu mu'anasu saalim ayaa la jamcini oo calamka afar shardiyoon u shardinay waxaa ka mid aha calamun limudakarin caaqilin caqli hadduusan lahayn jamcu mu'anasu ayaa la jamcin khaali min taa'i ta'niif taa'u ta'niif hadduu wato xamsatu iyo talxatu oo kale talaxaat iyo xamazaat ayaa lagu jamcin oo jamcu mu'anasu saalim ayaa la jamcin maca daalika mu'anas ma ahe mudakar buu u sugan yahay jamcan waa yahay mu'anasnimada sida ayuu uga cararaya waxaa yimi saalimnimada hee jamca saalimba inuusan noqoninee taksiir u galaa laga yaabaa waxaan eh, arki doonaa in sha allahu tacaala kayfiyatu taniyati almaqsuur walmamduud wa jamcihima tasxiixan baab la yihahdu keeni doonaa baabkaa wuxuu sheegi doonaa ismi shan shari laga helay jamcu mu'anahu saalim in la jamciya haddii la doono waa la tagsiirin ismi saddex xarafa jaamidna ah mu'anana u sugan mudaacafna aan ahayn adigu shuruud matniga uu saari doono ilaa shan shardi qaarna lix baa la gaarsiinayaa haddii la jamcinaya cayntiisa marka ay reeban tahay ceentaasi fadaa la itbaacini ama waa la fatxini miaal sajdatin rakcatin jamci baa lagu yidhi marka aad jamcini waxaa laazima siinta way fatxisanta jiimka waa reeban yahay jiimka inaad fatxisaa waajiba ah. oo sajadaad rakacaat inaad ku jamcisaa waajiba ah. sajdaatin iyo rakcaatin wax bannaan maaha waayahay jamciida waa la tagsiiriyey xarakadan dhexda la xarakeeyey waagii hore reebanayd tagsiir weeye maca daalika ayaa haddana alif iyo ta lagu jamciyey oo xaalatu nasbada kasra lagu nasbiy marka mu'anaf iyo saalim labadaa arrimood sida ayuu uga cararayaa musanifka alif iyo ta lagu jamciyey ayuuna cabiray sidaa ayaana wanaagsan ismigaan alif iyo ta lagu jamcinayo shan mufrad ayaa qiyaas ah alif iyo ta in lagu jamciyo oo jamcu mu'anathu saalim lagu keeno shan mufrad shantaa mufrad wixii aan ahayn jamcu mu'anathu saalim in lagu jamciyo alif iyo ta lagu jamciyaa samac weeye carab ayaa laga maqlay yusmac walaa yuqaasu calayh waa la dhegaysanay la qiyaasan maayo shantaa mufrad nadbi baa lagu jamciyaa khudarigaxta waa qoraya waqisuu fii dita wanaxwi dikra wadirhamin musaqarin wasaxraa wazaynabin wawasfi hayri alcaaqili wagayru da musallamun linaaqili waqisu jamcu mu'anathu saalim waxaad u qiyaasataa fii ditai ismi kastoo e ta wata jamcu anatu saalim inaad jamcisaa qiyaasa alxatu xamsatu faatimatu ismi kastoo ta wato waqisu fiidita wa naxwi dikraa wa saxraa ismi kastoo alifu ta'niif wata mamduuda iyo maqsuura midkay doonto ha noqoto maqsuuro weeye sida dikraa ama mamduuda weeye sida saxraa'a ismi kastoo alifu ta'niif wataana khalaas jamcu mu'anathu saalim ayaa la jamcinaya waayahay wa dirhamin musaqarin ismi mudakar baa laa yacqil uu leeyahay mudakar baa laa yacqila isla markaana la tashiiriyey dirham ayaa tashiirisay durayhim baad ku tashiirisay hal la jamciyo jamcu anasu saalim ayaa jamcinay durayhimaatyad leedahay durayhimaatun waayahay wa dirhamin musaqay wa zaynabin cala mu'ana u sugan calaamadna aan wadanin cala mu'ana u sugan islamarkaana aan calaamad wadanin sida zaynab iyo hinde iyo wixii lamid ah jamcu mu'anau saalim ayaa la jamcinay wa wasfi hayri alcaaqili mudakar maa laa yacqil ee nactigii mudakar maa laa yacqil ayaad nactiyaysa nactiga jamcu mu'anathu saalim in la jamciyaa qiyaasa si kale in la jamciyana way suroobi kartaaye ayaamin macduudaatin oo kale ayaamin macduudaat waa nactigii yuu nacti ka yahay ayaam oo mudakar maa laa yacqil ah khalaas macduudaatin jamcu mu'anathu saalim in la jamciyaa aan ahayn wahayru shantaa wixii aan ahayn ciddii soo rartaa loo nabadgelin yusmac walaa yuqaas waa la dhegaysanin la qiyaasan maayo wakaa waa maa shaygii qad jumica la jamciyey bialifin alif iyo wataa'in ta lagu jamciyey alifta iyo ta'da masiidateen inay yihiin ayaa shardi ah oo ismiga mufradkiisii waa inayan ku jirin amaa ismiga mufradkiisii hadday ku jireenoo zaa'id ayan ahayn oo jamaca waxa keenay alifta iyo ta'da ayaan ahaynay jamcu si sikaruu jamac ahaan ugu yimid maay xaalatu nisbada fatxa lagu nasbini markaa miiaal baytin jamcisa baytin ta'dana ismigay ka mid tahay abyaat ayaad ku jamcisa abyaat hee jamc mu'anatu saalim maaha kani waayo jamacnimada waxa keenahayo ta'da ka mid maaha ta'da mufradkaybay ku jirta ee jamacnimada waxaa keenaya wasanka afcaal ku yimid waa jamcu taksiir waxaa lamid ah eh, aliftu haddayan zaa'id noqoninna waa lamid qudaatin oo kale qudaatin iyo ducaad jamcu qaadin qaadiyun yadaasaa alif loo bedeli marka la jamcu tagsiirinayo fucalatun buu ku imaanaya fii naxwi raamin dutiraadi fucala fucalatun ayuu ku imaanaya laamtii fadxisnaan lahayd ayaa xarfulcillo ah taxaraka xarfulcillati wanfataxa maa qablahu ayaa lagu samaynayo alif ayaa loo bedeli qudayatun iyo gusawatun buu asalka ahaa soo eh, qudayatunah iyo husawatun wowdii iyo yadii alif u bedel qudaatin husaatin ta'da zaa'id weeye laakiin alifta zaa'id ma aha mar haddayan zaa'id ahayn ee jamacani jamcu tagsiir weeye xaalatu nasbada fatxa lagu nasbinaya kasre laguma nasbinayo waxaa la doonayaa jamacnimada waxa keenay alifta iyo tada inay yihiin zaa'idna sidaa ay ku yihiin waka jamaca xaraf ka xadfan baa hadduusan jirin dhibaata maloo sidaa ayaa loo nasbini waa sidaa uu u sheegay fada iyo caynta haddii ay xadfan yihiinna dhib male iyaduna laamta haddii ay xadfan tahay oo jamacan la jamcinayo mufradkiisibay laam ka xadfanayd laamtaasi jamaca in la soo celiyo inaan la soo celinin u kala qaad haddii la soo celiyo jamacan mufradkiisii laam baa ka xadfanayd markii la jamcinayeese waa la soo celiye laamtiiyo waa la keenay khalaas kasaraa lagu nasbin war kale lama bannaano sida ukhtin jamci baa lagu yidhi ukhtin ta'dani zaa'id weeye waxayna ciwad ka tahay laam xadfan oo ismiga asalkii akhawun buu ahaa wawdi baa xadfan soo ma ahan halla jamciyo haddii la yidha wawdi waa la soo celiyey akhawaat kasraa lagu nasbini war kale ma jiro haddiise mufradka laamtiisii aan la soo celinin oo markii la jamcinayey mufradka laam baa ka xadfanay jamciina laamtii laguma soo celinin kasraa sida bintinoo kale bintin jamci banawin buu ahaa salka laamtiisii baa xadfa halka la jamcinayena laamtii lama soo celinin bintin asluhu banawun buu ahaa markii la jamcinaya lama soo celinin laamti ra'aytu banaatan inaad tidhaahdaa kuu banaan oo fadxa ku nasbiso maadaama laamtiisa ay xadfan tahay wakaa wamaa shayga qad jumica la jamciyey bialifin wa ta'in alif iyo ta lagu jamciyey yuksaru waa la kasrini filjari jarka dhexdii ayaa lagu kasrini iyo wa finasbi nasbaha dhexdii macan jamiican xal ay kadaa ulaatu waladiisban qad jucilka adricaatin fiihi daa aydan qubil ulaatu lafdiga kadaa kaa horuu la yahay waladii qad jucila isman ismi laga yeelay ka adricaat weeye daaka qubila waa la aqbalay fii icraabi jamcu muanai saalim ayaa lagu aqbalay aydan noqoday yani wuxuu leeyahay jamcu muanau saalim mulxaqaat buu leeyahay ismi jamcu muanau saalim xaqiiqa aan ahayn isla markaana ee sida jamcu muanau saalim loo icraabayo awalan horta waxaad garataa jamcu muanau saalim ismiga la jamcinayo toddobadii shardiya muanaha loo shardinayay ayaa loo shardiyaa toddobadii shardiya muanaha muana iyo jamco idil ayaa loo shardijamcu tagsiirkuma jiro muane iyo jamcu mudakaru saalim iyo jamcu mu'anau saalim ayaa loo wada shariyaa toddobada shari oo jamcu mu'anau saalim toddobadii shardiee muanaha loo shardinaya ayuu la wadaagaa shantaa mufradna waa laga jamciyaa laba mulxaq buu leeyahay laba kelimo la haleeshiyo labadaa kelimo waa lafdiga ulaatu iyo musamaa bihi ulaatu lafdigani mufrad laga soo jamciyuusan lahayn mar hadduu mufrad laga soo jamciye uusan lahayn mulxaqun bijamci muanai saalim weeyaane jamcu muanau saalim fiican ma aha sida jamcu muanau saalim ayaana loo icraabiyo xaalatu rafcada damma xaalatu nasbada iyo xaalatuljarkana kasraa lagu nasbini laguna jari waayahay lafdiga labaadee la haleeshinaya musamaa bihi wey musamaa muslimaatun ayaad hal ruux u bixisay muslimaatun markaad muslimaatun markaad icraabi sida jamcu muanau saalim ayaad u ciraabi xaalatu rafcada damaad ku rafcini xaalatu nasbada kasra xaalatuljarka kasra sidaa ayaa mashhuura iraab kalena waa jiraaye kada ulaatu waa mubtada iyo khabar ulaatu ayaa mubtadaa kadaana waa khabar muqadama kada jamcu muanau saalim waxaa lamida ulaatu lafdiga ulaatu ah waladii mubtada weeye waana ismu mawsuul laa yatmuu macnaahu ila bisilati wacayn qad jucila ficliga majhuulka loo bineeye naaibulfaacilka waa damiir mustatiro alladiida uu noqonaya ismanna mafcuulu aanigiisi weeye jumladana waa siladii ka adricad waa iska miaal mubtada ka xadfan yahay daa mubtada labaad wey alladiidaa mubtada ahayd daana mubtada labaad wey qubila ficliga majhuulka loo bineeye naaibulfaacilkii waa damiir mustatiro daada uu noqonaya khabarka mubtadaha wey daa iyo qubiloo iswataana mubtadihii hore alladii buu khabar ka yahay fiihi damiirka ku jiraana rabtinayaayo alladiida u noqoni macnihiina wuxuu noqonayaa kadaa kaa hore ayuu la mid yahay alulaatu lafdiga ulaatu ah waladii kii qad jucila laga yeelay huwa ladiiga isman ismi laga dhigtay wadaalika kaa ismiga laga dhigtay ka adricaat weeye daa kaa ismiga laga dhigtay qubila kaa waa la aqbalay fiihi fii icraabi jamcilmuanai saalim ayaa lagu aqbalay aydan noqode wajura bilfadxati maa la yansarif wallah aclam wsala allah wslam wbaarak caleh qolaa soo dacwood